alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllah وslm وbaarak وancm عlى nabiyina وkhaliilina mxamed bn cabd الlah وعlى آlih وصaxbih wman walaah yqul اimam الbkhariyu raximah اllah taعalى bsm اllahi الرaحman الرaحيim kitaabu mawaaqiiti الصلاة wuxuu kitaabu yahay salaada xiliyadeeda baab mawaaqiit الصalaaةi wafadluha wuxuu baab u yahay salaada waqtiyadeeda iyo fadliga salaadu ay leedahay iyo wa qowluhu tacaala ina asalaata salaadu kaanat waa ahayd cala lmuminiina muminiinta dushooda kitaaban mid la faral yeelay oo mowquutan la xiliyeeyey ay muwaqatan xiliyeysan waqatahu waa xiliyeeya alle calayhim dushooda ayaa loo xiliyeeyey oo wakti loo yeelay waxaa alle subxaanahu watacaala halkan ku tilmaamaya salaada alle subxaanahu watacaala inuu dadka ku qoray oo ku waajibiyey welibana waajibinta ay u weheliso inaan xilli allaale xilligii la doono la tukanayn ay xilliyeysan tahay oo waktiyo cayiman la jidayo in la tukado qaala waxau hi bukhaari xadaanaa cabdullaahi ibnu maslama wa ibni qacnab alqacnabi qaala waxau ihi qara'tu calى malik bni anas imaami daari اlhijra can ibni shihaab muxamed bni muslim ibni shihaab الzuhri ana cumar bna cabdاlcaziiz ibni marwan waa khaliifkii umowiga ahaa nin caalima oo saalixa ayuu ahaa fadaaishiisuna ay aada u badan tahay ahara waa dibdhigay asalaata salaada yowman maalin salaadii casar buu maalin dibdhigay dibdhigiddana waxaa looga jeedaa waktigeeda kama saarin ee waktigii fadliga badnaa waqtul ikhtiyaarkiibuu ka saaray wuxuu u saaray waqtuljawaas waktigii salaadu ay bannaanayd in la tukado laakiin laga mudnaa fa dakhala calayhi waxaa usoo galay curwat bnu zubayr ibn alcawaam alasadi faahbarahu waxa uu sheegay ana almugiirata bna shucba ahara salaata salaada inuu dibdhigay yowman maalin walxaal huwa bilciraaq meesha ciraaq la yidhaahdo isagoo ku sugan fadakhala calayhi waxaa u soo galay abu mascuud alansaari cuqbata bna camr albadri saxaabiga loo yaqaano faqaala waxau ihi maa haada kani muxuu yahay yaa mugiira mugiiro waxaanaad samaynaysaa qaala waxa ui alaysa miyaanay ahayn yani xaalka yashaanigu qad calimta mid ogaaday ana jibriil calayhi الsalaam nazla inuu soo degay xagga samada ka soo degay faala kadibna uu tukaday fasalaa kadibna uu tukaday rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka alle salaadiisa uu ku daba tukaday uma sala dabadeedna tukaday fasalaa rasuul laahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii allana uu waxa weeye ku daba tukaday uma sala kadib jibriil uu tukaday fasalaa rasuulu اllaahi sal اllahu alayhi wasalam uma kadib salaa uu tukaday fasalaa rasuulu اllaahi sal اllahu alayhi wasalam uma sala fasalaa rasuulu اllaahi sal اllahu alayhi wasalam uma qaala waxa uu bi haada sidaas oo ah salaada xiliyadaa in la tukado ayaa umirtu la i faray bihada ay biadaai salaati fi hadihi اawqaat ayaa umirtu lai amray oo laygu waajibiyey riwaayaadka qaar waxaa noogu iman doonaa yaxsibu biasaabicihi khamsa salawaat wuxuu abi mascuud xisaabinayaa farihiisa uu laabaya mid walba shantii salaadood buu xisaabiyey waxaana looga jeedaa nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku daba tukanayey jibriil calayhi salaam faqaala waxau ihi cumaru cumar waa ibn cabdilcaziiz licurwa waxa uu ku yihi ibn zubayr ibn alcawaam iclam ogow oo bimacnaa iska hubi maa tuxadiu waxa aad sheegayso aw ama ina jibriil huwa isagu aqaama lirasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam isaga salaada rasuulkii alle u joojiyey oo bimacnaa u xadiday waqta salaati salaada waqtigeeda qaala curwa waxau ihi kadalika sidaas kaana waa ahaa bashiiru bnu abi mascuud ninka la yidhaahda yuxadiu mid ka sheegaya can abi abi mascuud mid ka sheegaya yani xadiidka wuxuu ku mutaabacaynaya curwa ibnu zubayr buu ku mutaabacaynaya waxa uu ka warinaya abi mascuud alansaari qaala curwatu curwa waxa uu yihi walaqad xadaatnii way ii sheegtay caaisha ana rasuula اllahi sala اllahu alayhi wasalam kaana inuu ahaa yusalii mid tukada alcasra salaada casr walxaal ashamsu cadceeduna fii xujratiha caaisha qolkeeda ay ku sugan tahay oo aanay gudbin qabla an tadhara inta aanay soo muuqan bimacnaa hadh aanay yeelan oo aanay soo guriga dhaafin xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya salaadu inay tahay mid la xiliyeeyey nabiga alayhi salaau wasalaam markii la dheelmiyey ee salaada lagu soo waajibiyey habeenkaas maalinkeeda ayaa waxaa usoo degay jibriil alayhi salaam wuxuuna tusay salaadaha xiliyadeeda sida riwaayaadka qaar tilmaamayaana axaadiista kale tilmaamaysana mar labaad buu soo degay hadana xiliyadii xiliye ka duwan ayuu shantii salaadood tujiyey waxaana lagu yihi alwaqtu maa bayna haadayn waqtiga salaadu labadaasu udhaxeeya yani salaad walba waktigeedu markuu soo gelayay baa la tujiyey mar kalena la tujiyey waktigeedii ugu dambeysee uu baxayey waxaana la yihi salaad walba waktigeedu labadaasu ka dhexeeya xadiidku wuxuu inoo tilmaamaya salaadu inay tahay mid xiliyeysan awqaat inay leedahay awqaadeedana mid walba waa la faahfaahin doonaa halkeeda lagu keeni doonaa insha allahu tacaala xadiidka waxaynu kaloo ka faa'iideysanaynaa nimanka madaxda ah cumar bnu cabdilcasiis waxaa weeye khaliifkii muslimiinta ayuu ahaa xilligiisi mugiirana ibnu shucbana barasaab buu nimanka madaxda ah inta loo galo in samaha loo sheegayo xumaantana laga reebayo xadiidka waa laga qaadanaya ahara salaaa yowma salaada ayuu dibdhigay yani wuxuu ka dibdhigay wakhtigii habboonaa waana takeynaysa xadiidkan dambe curwat bnu zubayr inuu keeno oo nabigu calayhi salaau wasalaam salaada casar inuu tukanayay iyadoo quraxdu aanay hadh badan yeelan yani salaada casar wakhtigeeda ugu horeeya ayaa waxaa weeye nabigu tukanaya calayhi salaau wasalaam inta aanay har badan yeelan guriga iyadoo ku eg oo har badani aanu ka soo bixin waayo guriga caaisha ama guriga nabiga calayhi salaau wasalaam guri aada u kooban oo aada u gaaban buu ahaa iyadoo har badani aanu ka soo bixin ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam salaada casar tukanayay yacnii caadadiisu sidaasay ahayd kaana yusalii wa kaana tatii lidawaami aaliba waataynu soo tilmaanay xaalkiisu sidaasugu badnaa wuxuuna uga jeedaa cumar bnu cabdilcasiis xilligii nabigu calayhi salaau wasalaam joogteeyey salaada casr inuu tukado xili ka dambeeya inuu tukaday buu tilmaamaya baabun wuxuu baab u yahay muniibiina ilay ay qowluhu tacaala qowlkii alla uu aad tihiin kuwa u noqonaya ilayhi ilaahay xaggiisa intii ka ahaatay wataquuhu alla ka cabsada wa aqiimuu salaata salaadana ooga walaa takunuu ha ka mid noqonina min almushrikiin kuwa ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiyey ee alla ka gaaroobay wuxuu baabkan u baabaysanayaa imaamu lbukhaari sida isugu xidhan tahay salaada oo gaalada ayaa lagu yaqaanaa salaada inaanay tukan fain taabuu waaqaamuu salaata waatw zaka faihwanukum fi ddiin fakhalluu sabiilahum aayadanina waxay tilmaamaysaa mushrikiinta inaan laga mid noqon calaamadaheeda waxaa ka mida salaada in la tukado qaala waxa uri bukhaari xadaana qutaybat bnu saciid bni jamiil bni abu raja albaqlani albaqhdadi qala xadaana cabaad huwa isagu bnu cabaad bni xabiib bni lmuhallab bni abi sufra alsdi albasri cabaad bnu cabaad ibni xabiib can abi jamra horaynu usoo marnay waa nasr ibni cimraan adubaci nasr bnu cimraan adubaci waataynu hore usoo tilmaannay ibnu cabbaas ardayda ka qaadanaysa waa abi xamza waxaan ninkan ka ahayn isaga abi jamra la yidhaahdaa can ibni cabbaas radia allahu tacaala canhuma qaal qadima waa yimi wafdu cabdilqays cabdilqays qabiilka la yidhaahda wafdigiisi baa yimi calaa rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam rasuulka alle ayay u faqaaluu waxay idhaahdeen inaa anagu min hada alxay qabiilkan ayaanu ka tirsannahay min rabiicata rabiica ah walasna nasilu ma nihin kuwa soo gaadhaya ilayka xaggaaga ilaa fi shahri alxaraam bisha xurmadale mooyaane xilli kale ku soo gaadhi mayno famurnaa waxaad nafartaa bishayin aanu kaa qaadanno wanadcuu ilayhi aanu ugu yeedhno man waraa'ana cidda naga dambaysa faqaala waxa uhi nabigu aamurukum waxaan idin amraya biarbacin afar wa anhaakum waxaan idin diidaya can arbacin afar aliimaanu billaah alla in la rumeeyo ama aliimaani billaah biarbacin biliimaani billaah alla in la rumeeyo ayaan idin amraya hahaadau an la ilaaha ila allah hiya iimaankaasi waa shahaadatu an la ilaaha ila allah ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin in la qiro aan alle ka ahayn wa annii aniguna rasuulullah rasuulkii alla inaan ahay wa iqaamu salaa salaada in la oogo wa iitaau zakaa zakadana la bixiyo wa an tu'adduu iyo inaad gudaan ilaya xaggayga oo aad bixisaan khumusa maa hanimtum waxaad furateen ee haniimo ah shan meelood marka loo qaybiya hal dalool ama hal meel wa anhaa waxaan idin diidaya can idubbaa'i geedka bocorka la yidhaahdo weelkii laga sameeyey inaad wax ku shubataan iyo walxantami jalxadihii cagaarnaa inaad wax ku iyo walmuqayari kii lagu dhoobay ama laga sameeyey daamurka iyo wanaqiiri kii la xardhay ee geetimireedka laga xardhay jiridiis inaad weel ka dhigataanna waan idin diidaya xadiikan hore inuu usoo marno maxalu shaahidkiisu waxa uu yahay ama halka imaam bukhaari uu keenay waxaa la ysku lamaaneeyey shahaadateynka iyo salaadii baa la ysku lamaaneeyey idan salaadu waa qariina tawxiid towxiidka ta ku xigtee ku lamaan weeye wacbud ullaha eh, marka la sheego ilaahay iyo cibaadadiis eh, iyo xuquuqdiisa la sheego acmaasha ugu waaweynee kusoo xiga waxaa ka mida ah salaada in la oogo bunya alislaamu cala hams shahaadati an laa ilaha ila allah ana muxamada rasuul in la oogo waana ta logu badbaadayo sida alle subxaanahu watacaala uu tilmaamay fakhalluu sabiilahu fain taabuu waaqaamuu الsalaa waaatawu الzakaa fakhalluu sabiilahum waata calaamada ama astaanta u ah qofka islaamnimadiis iyo walaaltinimada diinta fain taabuu waaqaamuu الsalaa waaatawu الzakaa faikhwanukum fi اddiin wanufasilu اlaayaati liqowmin yaclamuun waana sida aayadda uu baabaysta imaam bukhaari ay tilmaamayso aynu hore usoo tilmaannay xadiikuna waa sii akidaya maxalu shaahidkuna waxa uu yahay salaada qiimaheeda iyo fadligeeda ayaa lagu tilmaamaya halkay islaamka ka joogto baabu lbaycati wuxuu baabu yahay in lagu baayactamo oo lagu ballamo cala iqaami asala salaada in la oogo salaaddu waxay ka mid tahay waxyaabihii nabigu calayhi salaau wasalaam baycada uu kula gelaya saxaabada qaala waxa uri bukhaari xadaana muxamed bnu lmuhana azamin ayaa laqabkiisu yahay albasri asxaabu lkutubi sita shiikhooda weeye mid walba shiikh buu ahaa waa soo marayna maalintii dhoweyd naxnu qowmun lana sharaf sallaa ilayna rasuulu llahi sal allahu alayh waa shiikhii ku wahmiyey wey qaala waxa uhi xadaana yaxya waa ibnu saciid alqaطaan albasri qaala xadaana ismaaciil waa ibni abi khaalid almakhzuumi qaala waxa uhi xadaana qays waa ibni abi xaazim alkuufi wuxuu ka mid yahay nimanka mukhadramiinta loo yaqaano ee islaamka iyo jaahiliyada xagga abaqada riwaayada waa ninka ugu weyn weeye saciid ibnu lmusayib iyo ways alqarniga ka fadli bataan laakiin xagga abaqada iyo riwaayada ninkana kow u ah wtaabicuuna abaqaat cashra maca hamsati waluhum dulcashra wadaka qaysu ma lahu nadiiru wacudda cinda xaakimin kaiiru qays bnu abi xaasim waxa uu ka qaatay bay leeyihiin tobanka loo yaqaana alcashara lmubasharuuna biljanna qays mooyaane cid kalena ma soo gaadhin sida ay muxadiiin badani leeyihiin laakiin cudda cinda xaakimin kaiiru xaakim rag badan buu tilmaamay kitaabkiisa almadhl ila axiix ninkani waa qays bnu abi xaazim alkuufi can jariir bni cabdillaah albajali alaxmasi wa yusufu hadihi lumma ayuu cumar bn khaaab ku tilmaamay qaala waxa uhi baayactu rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulka alle waan kula ballamay cala iqaami الsalaa salaada in la oogo wa iitaa'i الzaka zakadana la bixiyo iyo wanusxi in daacad loo noqdo oo loo naseexeeyo likulli muslimin muslim kasta in loo naseexeeyo waxaa kaloo tilmaamaya waxyaabaha nabigu calayhi salaau wasalaam uu kula ballamayay saxaabada ee uu ku adkaynayay iyadoo islaamka iyo sharciga alloo dhan laga wada doonayo ayaa qadaayaadka ama masaaisha ama arimaha sida gaarka ah loogula ballamaya waxaa ka mida salaada in oogo in oogana waxaa looga jeeda wakhtigeeda in loo ilaaliyo iyo arkaanteeda iyo shuruuddeeda iyo khushuucdeeda nusxi likulli muslim iyo muslim kasta inuu u naseexeeyo waayo saxaabigani wuxuu ahaa sayida qowmi qoladii uu ka dhishay madaxdeeda ayuu ka ahaa marka waxaa lagula talinayaa raaciyadiis iyo cidda uu odayga u yahay inuu daacad u noqdo u nasiixeeyo khayrka la jeclaado xumaanta ka reebo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam si gaara ugula taliyey baabun wuxuu baabu yahay asalaatu salaadu kafaaratu waa dembi dhaaf weeyi unuubta ayaa lagu dhaafaa qaala waxau hi bukhaari xadaana musadad waa ibni musarhad albasri qaala waxau hi xadaana yaxya ibni saciid alqaطaan albasri can ilacmash sulaymaan ibni mihraan abu muxamed alkahili alsadi qaala waxau hi xadaana shaqiiq ibni salma abu waa'il alkuufi in badan bay nugu soo noqnoqdeen qaala waxa uhi samictu xudayfata wa ibn اlyamaan radia allahu tacaala canhu qaal kunaa waxaanu ahayn juluusan kuwa fadhiya cinda cumar cumar bn اlkhaaab radia allahu tacaala canh faqaala waxa uhi ayukum kiineebaa yaxfadu xifdisan qowla rasuuli اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii alla hadalkiisa fi lfitnati fitnadii uu ka yidhi fitnadu waa imtixaanka laysimtixaanayo laakiin cumar hadda waxa uu ujeedaa fitn cayiman buu ujeedaa sida xadiiku tilmaami doono qultu waxaan ku idhi ana aniga haddaan xudayfa ahay xifdisan kama qaalahu sida uu u yidhi baan u xifdisanahay qaala waxau idhi cumar innaka adigu calayhi nabiga dushiisa calayhi salaau wasalaam aw alayha ama fitnada ka hadalkeeda la jariiun mid ku dhiiran baa yani nabiga calayhi salaau wasalaam xadii inaad ka sheegto waad ku dhiirantahay waad ku degdegaysaa ama fitnada inaad ka hadasho qultu waxaan ku idhi fitnatu rajuli ninka fitnadiisa ama imtixaankiisa fii ahlihi ahalkiisa lagu imtixaanayo iyo wa maalihi xoolihiisa iyo wa waladihi ubadkiisa iyo wajaarihi jaarkiis tukafiruha waxaa dhaafayso baabiinaysa asalaatu salaad iyo wsawmu sawm wsadaqatu sadaqadii iyo wlmru waxa weeye in la isamro wixii wanaagsanaa iyo wannahyu in la iska reebo wixii xumaa yani waxaa looga jeedaa in lagu fitnoobo oo inta lagugu imtixaano inaad waxa weeye dembi ku dhacdo inamaa amwaalukum wwlaadkm fitn ina min waajikum wwlaadikum caduwa lakum faxdaruuhum la tulhikum amwaalkum wla wlaadkum can dikr اllah in lagugu imtixaano xaaskaaga oo khayr badan ay ku seejiso ama xoolahaaga lagugu imtixaano ina likulli ummati fitna wa fitnatu ummati اlmaal ummad kastaa fitnay leedah sida nabigu tilmaama calayhi الsalaau wasalaam ummada nabi maxamed fitnadeeda ugu weynina waa xoolaha in lagu fitneeyo xooluhu inuu kaa mashquuliyo waajibaadka alle subxaanahu watacaala uu kugu waajibiyey ubadkaagu inay ku fitneeyaan oo xalaal iyo xaaraan aadan u aabba yeelin marka aad shaqaysanayso oo haddii uu kugu waajibo jihaad aad ka cabsato alwaladu majbanatun mabkhala ilmuhu fulay buu kaa dhigaa bakiilna waa kaa dhiga qaar baa zakada u diidaya si uu xoolaha ubadkiisa ugu dhaqo ciyaalkaa fitnaynaya wuxuu leeyahay xudayfa nabigu calayhi salaatu wasalaam fitnada noocaasa ee qofka ku imanaysa ama xaaskiisa ha kaga timaado ama ubadkiisa kaga timaado ama waxa weeye xoolihiisa iyo kaga timaado fitnada noocaasa waxa ku filan salaad iyo soom iyo sadaqa ku filan waa halka maxalushaahidku yahay salaadii ayaa fitnada noocaasa gaabiska kaaga dhacay waxa weeye kaa baabiinaysa oo dembidhaaf ku noqonaysa qaala waxa uhi cumar bnu lkhaaab laysa hada uriid kama doonayo fitnada noocaasa ka hadli maayo walaakin ilfitnatu hase yeeshee fitnadii baan u jeedaa allatii taasoo tamuju isjiidhaysa kamaa yamuuju lbaxru sida mawjadaha badu asu jiidho ay isu dhaafaan yacnii fitnada caamkee ballaadhan ayaa waxa weeye looga jeeda qaala waxau hi xudayfa laysa calayka ma ahaanin dushaada minahaa iyada xaggeeda xaaluu ka yahay ba'sun wax ya yaa amiira almu'miniin baynaka dhexdaada waxa ahaaday iyo wa baynaha fitnada aad sheegayso dhexdeeda baaban albaab muqlaqan xidhan baa idin dhexeeya qaala waxau hi cumar ayugsaru albaabka miyaa la jabinaya am yuftaxu mise waa la furaya qaala waxau hi yugsaru waa la jabinaya qaala waxau hi cumar idan xilligaa laa yuqlaqu lama xidhaya abadan weligeedba yacnii albaabkii haddii la furo waxa laga yaabaa xilli xilliyada dib in loo xidho laakiin albaabkii haddii la jabsado waxai dib waxa wey loo xidi maayo waxaanu ku nidhi akaana cumar cumar ma aha yaclamu mid og albaaba albaabka isagaa ma oga cidda uu yahay qaala waxau hi nacam xudayfa waxau hi haa kamaa ana duuna hadin sida barita inay ka sokayso allaylata caawa inay ka sokayso waxa weeye loo ogyahay inii anigu xadatuhu cumar waxaan u sheegay bixadiiin xadii laysa biaaliid ku tiri kuteen aan ahayn laysa bilaqaaliid hal xidhaala aan ahayn war aan la hubin iskaga sheekaynayo oo aan sugnayn warkaygu kaa ma aha ama bilaqaaliid uqluud waxaa la yidhaahdaa uqluuda ah, wa sicaab lmasaa'ili wa diqaaquha yani masaaisha adagee laysku halxidhaaleeyo ee daqiiqa ah ee aan la fahmayn ta noocaasa ugamaan sheekayn yani wax sugan oo la fahmi kara ayaan u sheegay oo aan uqluudaad ahayn fahimnaa waxaanu ka baqnay an nas'ala inaanu weydiinno xudayfa inaanu weydiinno yani cidda uu og yahay albaabka inay tahay ayaanu ka haybadaysanay faamarnaa waxaanu amray masruuqan ninka masruuq la yidhaahdo ibn اljdac alhamdani alkuufi oo taabiciintii waaweynaa ka mida fasa'alahu waa weydiiyey xudayfa ayuu weydiiyey faqaala waxau hi albaabu albaabku cumar waa cumar bn اlkhaaab weeye oo markii cumar bn اlkhaaab la dilay ayaa baabkii fitnada la furay cumaan bnu cafaan baa ku xigay lagu baxay kadibna la dilay waxa weeye dabeedna fitankii ayaa bilaabmay oo marba marka ka dambaysa iska soo dabatarayay xadiidku wuxuu tilmaamaya salaada in dunuubta lagu dhaafo salaadu inay kafaara tahay fitnada ninka ka dhacaysee la fitnaynayo tukafiruha salaa salaada ayaa lagu dhaafaya axaadiis macnaha tilmaamayana waa inoo iman doontaa xadiidkan iyo faahfaahintiisana isaga laftiisu inoogu soo noqon doonaa kitaab lfitan iyo halkeeda ayuu noogu iman doonaa insha allahu tacaala qaala waxa uri bukhaari xadaana qutayba wa qutaybatu bnu saciid qaala waxa uri xadaana yaziid bnu zurayc alcayshi horaynu usoo mar alcayshi walcansi walcabsi saddex magaalay ku kala caan ahaayeen marka alcayshi haddii la yidhahdo waxaad fahmaysaa albasri inuu yahay yaziid bnu zuray alcayshi albasri fi lbasrati alcayshiyu walcansiyu bishaami wlkuufati qul cabsiyu cubaydllahi bn muusa alcabsi alkuufi waynu soo marnay cansina ahlu shaam weeye aishina waa ahlulbasra weyi can sulaymaan ataymi waa sulaymaan ibni tarkhan ataymi can abi cumaan annahdi kunyadiisuu caan ku yah abi cumaan annahdi waa mukhadram waa raggii taabiciintii waaweynaa ee soo gaadhay jaahiliyada iyo islaamka labadaba soo gaadhay wuxuu ku sigtay magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabduraxmaan ibni mal oo muallaulmiima cabduraxmaan ibni mal ibni mil ibni mul saddexdaba waa loo dabdiyaa miimku waa mualla can ibni mascuud cabdilaahi ibni mascuud radia allahu tacaala can ana rajula nin waxaa la yidhi waa abulyasar kacb bnu maalik waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi waa ninka loo yaqaana abu xaba atamaar abu xabat atamaarna waa lagu sheegay waxaa kaloo lagu sheegay camir bnu qays inuu yahay awdaasaanay ku fiican tahay si aan dee sii calaamadsan saxaabiga khaladku ka dhacay ana rajula nin asaaba waa haleelay min imra'atin haweeney xaggeeda qublatan dhunkasho gabadh ajnabiyadka ah ayuu dhunkaday dukaan bay ugu soo gashay uu ka ganacsanayay wax ku iibinayay kadibna markuu quruxdeeda arkay ayuu qabsaday waxoogaa buu waxaweeye dhunkaday umanayna bannaanayn fa ata nabiya sal allahu alayhi nabiga ayuu u yimi faahbarahu waa uu sheegay faanzla allah alla waxa uu soo dejiyey aqim asalaa salaada oog arafay nahar maalinka labadeeda dacal iyo wazulafan yani labada dacal waxaa looga jeeda